wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina waxabiibina muxamed bni cabdillaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabihi alkiraam waslama tasliima kaiira wabacd allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wazidna cilman walxamdu lilahi cala kulli xaal ama <clears throat> bacd waa aayadda shan iyo labaatan suuratu yuunus waxaynu soo aragnay iyadoo muuqaalka adduunyada ilaahay subxaana wa tacaala si cajiib oo u soo bandhigay waayo isagaa yaqaana sirta nolosha addoommahana u tilmaamaya noloshu halka ay tambareeri tahay ama kumeelgaadhiyo halka ay rasmi tahay isaga awliyadiisa u kala sheegaya subxaanah waa ilaah naxariis badan cid walba uga naxariis badan cidda ku dhow ilaahay wuu kaaga naxariis badan yahay aabbaha iyo hooyada iyo ubadkaagaba waxa caddaynaya iyagiibaaba kuu dardaarmaya oo uu ku leeyahay aabbahaana wanaaji hooyadaana wanaaji ubadkaagana wanaaji macnaheedu waa kaaga dhow yahay wey in yakun haniyan aw faqiira faallaahu wlaa bihima faqiir iyo qani mid kastaba ha ahaadee ilaahay unbaa kaaga dhow subxaanahu wa tacaala saa daraaddeed baa addoommaha isagu wuxuu la doonayaa inay nabad galaan inay jannoobaan inuu u naxariisto waxaabuu leeyahy maa yafcalu llaahu bicadaabikum haddaad mahad noqdaan dee maxaan ku falaya cadaabkiina iyagii baaba la kari laaya marka daar addunya wa daar alaakhira waxa ilaahay uu xusayaa isbarbardhig buu ku sameeyey taa haddii aad soo aragtay muuqaalkeedii caynkaa u ahaa meelaan lagu nagaanayn oo aan lagu nasanayn oo raaxo lahayn rasmiya markaad soo aragtay ilaahay wuxuu ku yidhi wallaahu ilaahay yadcuu dadka wuxuu ugu yeedhayaa ilaa daari salaam hoyga nabadgelyada wayahdii man yashaa cidduu doonana waxa uu ku jiheeyaa oo uu ku hagaa ilaa siraatin mustaqiim ji toosanoo loo maro liladiina axsanuu lxusnaa kuwii samafalay waxay leeyihiin liladiina axsanuu kuwii wanaagga sameeyey waxaa u sugnaaday alxusna janno iyo wa siyaada dheeraad walaa yarhaqu wujuuhahum wejigooda ma daboolayo qatarun boodh iyo madow walaa dillatun dullina ma daboolayo ulaa'ika kuwaa cajiibka lehi la yaabka lehee cirka gaadhay asxaabuuljannati reero janno weeye hum fiiha khaaliduuna halkaasay ku arayaan waaladiina kasabuu sayi'aat kuwii iyagu xumaanta dhex galee sameeyey xumaanta booshaaqay jazaau sayi'atin xumaha abaalkiisu bimilihaa waa mid lamidahun mid lamida buu ilaahayna kula dhaqmaya wa tarhaquhum dilla dulli baa daboolayo dam lagu siinaya maa lahu min allaahi min caasim ilaahayna wax ka difaacaya maleh markuu ilaahay qabanaya wax ka difaacaya maleh kaannamaa uqshiyad wujuuhuhum waxaa la moodaa wejiyadooda in lagu daboolay qitaacan min alleyli qaybo habeenka ka mid ah mudliman habeen madow qaybihiisa in wejiga laga saarsaaraybaa la moodaa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun kuwaasina waa reero naareedoo ku waaraya caalamkii dambena waa kaa saasaa ayaa dabeecadda qur-aanku waa sidaas weeye mar uu xuso adduunyadan aakhiru ku xigsiiyaa markasta uu xuso qiimaynta qur-aanka uu adduunyadan dadka saarayo qolada kifaaxa ugu jirta nolosha wanaagsan iyo xaqiijinta ammaanada iimaanka iyo badbaadinta ummadda dadka muminiintaoo intaa u howlgelaya markay lahaa uu xuso iimaan uu ka warramo haddana iyo muwaajahada iyo dagaalka ay kula jiraan dadka muminiinta ee saalixiinta ah labadaa qolo kolku xusaabuu markiiba ku xigsiiya abaalmarintiis abaalmarinta dadkaasi ay leeyihin buu ku xigsiiyaa marka waxaad aragtay jannadii oo soo bandhigay iyo awliyada ilaahay siday ugu karaamaysan yihiin iyo iyadoo cadaabkiisii uu ku xigsiiyey iyo cadowga ilaahay siduu ugu dulaysan yahay waxba ma qarin rabbuna subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo koobigareeya caalam dambe oo qaybahon weli gaadhin aynaan gaadhin oo cid kale oo ka warbixin kartaaba aanay jirin walaa mid wax saadaaliya walaa mid wax odorosa midnaba kama warrami kara aakhiro aakhiro iyo xagga aynaga xigto iyo qaybnimadeeda inaan rumayno uun mooyaane xaqaa'iq aynu kaga warrami karayno kaa qur-aanku inoo sheega hayn ma jiro laakiin ilaahay wuu ina soo hordhigaya subxaana wa tacaala linatakhayala maa fiiha si aynu maaragtay u sawiranno waxa halkaa ku sugan si aynu ugu jiboonno jannada halkaas si aynu uga warwarno aynu uga walaacno cadaabka halkaasoo aynu uga baqanno taasibaa qur-aanku dadka ugu soo bandhigaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu maaragtay sharxayay aayadan wallahu yadcuu ilaa daari salaam waxau ihi manaamka ayaan ku arkay malakul jibriil oo madaxayga fadhiistay iyo malaga kale isaguna fadliga badana mikaa-il la yidhaahdo cagahayga fadhiistay markaasaa dabeedna way iswaraysteen tusaale u samee bay yidhahdeen bal nebi maxamed iyo ummaddan loo diray tusaale u samee dabeedna wuxuu ihi maxamedow tusaalahaagu adiga iyo ummadda laguu diray waxa ay ka dhigan yihiin nin boqorahoo sameeye casuumad guri ku sameeyey manaa guri wanaagsan buu sameeyey gurigaa waxa uu ku dhex sameeyey casuumad <clears throat> kolkaasuu dabeedna wuxuu diray cid dhambaalwalo ah oo dadka kaadharhka gaadhsiiya oo yidhaahda bal ka soo qayb gala hebel hebeloo guri wanaagsan dhisay oo meel kaleoo lagu karaamaysan yahay dhexdeeda kasii dhisay oo casuumad ku diyaariyey baa idin yeedhaye kaararkii waa kuwana qaatoo kasoo qaybgala dee qofka kaarkaa qaata ama yeedhmadaa ajiibaa gurigaa wanaagsanna wuu iman lagu nasanaya casuumadana wuu cuni ka iska rafida ee afka marooriyaana dee wuu qadi waa calaflaawe markaa ka yeedhayaa waa ilaahay subxaanahu watacaala <clears throat> gurigaasina guriga ka dhisay casuumadda fidiya waa ilaahay subxaana cidduu soo diray wili dadka casuumadda ugu yeedhna waa rasuulkiisa gurigaasina waxa weeyaan weyne waa islaamka halka casuumadaasina waa jannadiiyo ku dhex jirta marka qofka islaamka ajiiba iyuunbaa janno leh ka diidaana janno maleh weligiiba diimo kale ha nabnabto oo ha soo wadwataeh wax kale oo janno uu kaga calfanayaabaan jirin tusaalahaasuu bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam saasaa eh, malaa'igtu ay u sameeyeen saasaa dabeedna ilaahay uu yidhi ajiibuu daaciy allah wallaahu yadcuu ilaa daari salaam bay aayaddu leeda daaru salaam baa ilaahay dadka ugu yeedhaya kuu soo dirayna ajiibuu daaciy allah war ilaahay ka dadka xaggiisa ugu yeedhayo rasuulka ah ajiiba markuu rasuulku tegayna dee dadka xaqa ku sugane mar walba iyagu wanaagga dadka xusuusinaya alkitaab wasunna dadka ugu yeedhaya kaalintiisii ku jira marka daaru salaam waa hoyga nabadgelyada waa caynkaa wey halkani meel lagu lamadgala maaha qofku siduu u nabadgelayaa saynu dee soo xusaynay waaba daaru lmixani waalibtilaa meeshii qofkaba lagu tijaababuu marayaaba mar hadduu tijaababa marayo sidee buu u nabadgelayaa cudur baanu ka nabadgelayn baqaanu ka nabadgelayn waxaanu ka nabadgelaynin gaajo waxaanu ka nabadgelayn wax ka nixiya <clears throat> wax walba hadduu haysto wax ka cadhaysiiya iyo wax ka nixiyaa badan qofkan sidiisaba xataa inagu qofki iyadoo iimaan ilaahay uu siiyey oo islaam uu yahay waxyaabaha aad ku imtixaanan tahay waxa ka mid a ah inaad mar walba arkaysa adduunyada wax kaa cadhaysiinaya oo dhibaatadiisu ay badantao noocyo kala duwan leh marka halkani maaha daarusalaam meesha lagu nabadgelaya maaha laakiin halkaasa ah meesha lagu nabadgelayo waxaa duruuf adduunyo taalla duruuf dhaqaalaan jirin duruuf amni baan jirin waxalla wixii waxaa lagu qaban jiroo dham way cadilayin waa meel saa rasuulku tusaalaha ku bixiyay calayhi salaatu wasalaam xadiidka awliyadiisa ilaahay uu ku maamuusayoo diyaarsan wey daar asalaam ilaa daari salaam wayahdii man yashaau ilaa siraatin mustaqiim jid toosan buu ciduu doono ku hanuuninayaana waa jidka jannada loo marayo jidka jannadaa iyo casuumadaa loo maraya daaru salaam kuu doonan ilaahay baa ugu nicmeeyey oo ku haga alxamdu lilahi aladii hadaana lihada ilaahay baa nagu soo hago ilaahay baa mahadleh ka aan dee ilaahay calafkaa u qorinna hanuunkaa ilaahay baanu helayno wuu baalmarayaa wuu ka ambanaya waaya waxa rabbuna uu xusay haddaba waxyaabaha daarusalaam ay ku hayaan awliyada ilaahay liladiina axsanu lxusna wasiyaada samafalayaasha waxay leeyihiin janno iyo dheeraad laakiin maxaa ka horeeya dee axsanu axsanu baa ka horeysa waaya axsanu maxay ku samafaleen de waxay ku samafaleen wixii ifka laga doonaya inay xaqiijiyaan naftiisii qofkii u samafalay ilaahay buu ku samafalay cibaadadiisii <clears throat> alixsaan fi lcibaada nabigu wuu xusay calayhi salaatu wasalaam ilaahay xaqiisa sidaa ugu samafalayso waa xusay mal ixsaan buu malagu weydiiyey nebi maxamed malakul jibriil kolkuu malagaa su-aalaha usoo dhigay arkaanu lislaam iyo arkaanu iimaan wuxuu weydiiyey arkaanu lixsaan oo wuxuu ihi mal ixsaan ixsaanku waa maxay macnaa xaqa ilaahay sidee loogu ixsaan samaynayaa dabeedna muraaqaba inay muraaqaba jirto ayuu ugu jawaabay nebigu an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraa markaad ilaahay caabudayso isagoo ku hortaagan oo kala sawiro haddii aanad arkaynin isagaa ku arkaya subxaana watacaala inaad arkayso haddaanad arkayn isagaa ku arkaya <clears throat> waay liladiina axsanu lxusna marka axsanu baa horaysa alxusna la yskama helo waa qaalay laakiin waa inaad shay walba ku samafashaa alxusna waxa weeyaan calaa wasni fucla waa ismu tafdiil axsan xusna axsan shayga wanaagga badan weeye xusnaana waa shaygii wanaagga badnaa waa janna uun waa kaa aynu ku ducaysanayno rabbana aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar faama man acdaa wattaqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra waa in horta shuruudahan soo maraa qof siyaadadaasi xadiid saxiixa baa nabiga kaga soo arooray calayhi salaatu wasalaam dheeraadkaasi waxa uu yahay dheeraadkaa wuxuu nebigu ku fasiray marka ay jannada galaan ahluljannuhu ayaa waxa dhawaaqaya malag ilaahay uu hawshan u xil saaray waxa uu leeyahay ahlu jannihiow maxaa la laydin kordhiyaa doonaysaan markaasaa waxa ay leeyihiin dee wax walba ilaahayo waad na siisa wax naga maqaniba ma jiro markaasaa ilaahay waxa uu leeyahay dheeraad baan idinku darayaa wanaagganaa hesheen dheeraadkaasina waa aragtida ilaahay mu'miniintu jannada ay ku arkayaan markaa ilaahay baa xijaabka isaga qaadayo istusaya buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam fawallaahi maa acdaahum allahu an axaba ilayhi min annadari ilayhi walaa aqara liacyunihim shayga ugu qiimo badan ee ugu qaalisan ay arkeen waa boqorka ilaahay ay u casuuman yihiin ilaahay u casuuman yihiin oo ay arkeen oo halkaa ay kula kulmeen wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira waa weji iftiimayo ilaahayna eegaya wejigina waa iftiimay qalbigiina wuu iftiimay waa wada iftiin kuwa kale imaanlaawayaashana kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun ilahay waa laga xijaabay maalinta ah marka halkaa fadligaasaa ka dhacay sidaasay u faraxsan yihiin sidaasaa ilaahay adduunyada aanay arki jirin ilaa markii nebi muuse lan taraani waa adduunyada wey lan taraani waxay macnaha ifka uunbay ku eg tahay lantu xataa hadday abadiye ahayd waa adduunyada dhexdeeda sida culamaa alcaqiida ay yidhaahdaan dee nusuustaa saxeexaabaa fasiraysa nabiguna calayhi salaatu wasalaam maray asxaabtu su-aal weydiiyeen oo ay yidhaahdeen ilaahay ma arkaynaa ilahay bay u muraaqoodeen oo ay jeclaanayaan inay arki lahaayeen sidaa nebi muuseba u jeclaaday calayhi salaatu wasalaam kolkaa waxay yidhahdeen aakhire ilaahay ma arkayna nabigu haabuui dayaxa afar iyo ah. eegaysaan miyaa isku cidhiidhaysaan mee iyo itus iyo xaguu inaga xigaayabaadii jeer waxa la jeceliyo la yar bidhaamiyo dadku way isku yara cidhiidhiyaan miyaa wax cidhiidhi ka jira maya saasoo kale ilaahay u arkaysa subxaana wa tacala mid waliba halkiisu ka arkaya iyadoo wax cidhiidhihina aanu ka jirin laa tudrikuhu labsaar wa huwa yudriku labsaar wa huwa latiifu lkhabiir iyadoo aragtidaasi aayaadkaasi ay sheegayaan aayaddaa kalena lala akhriyayo waa aragti bila idraaga bay leeyihin culimadu macnaheeda waxa weeyaan isha insaanku weligood baa caalamka ay tegeen ha isbedelo weligood ba ahlu janno casuuman ha ahaadaan haddana laakiin isha insaanku way ka daciifsantahay inay idraag ilaahay ku samayso oo ay koobto ilaahay awoodiisu taa way ka weynta marka way arkayaan inkastoo xaqiiqadiisa iyo aanay koobi karayn oo idraag aanay ku samayn karaynin marka saasaa ilaahay subxaana watacaala uu ku bushaareeyey u cishqi gelinaya awliyadiisa waxa uu markaa yidhoo kale walaa yarhaqu wujuuhahum qatarun walaa dilla laba cudur oo ku dhacay dadka ahlunaarka ah oo daahirkooda iyo baatinkoodaba ka muuqanaya oo aad dabool mugdi saaran iyo dulli quluubtooda saaran khataradu waa boodh marka had jeer qofkuu dhibay u kadeedan yahay dee waxa ka muuqanaya wejigiisa waxbaa saaran iyo dulli qofkii kibirsanaa isla weyna bararsanaa adduunyadii shaydaanku afuufayay ayaa ka yaryar buu rasuulka tilmaamayaa bahasha laydhaa quraanjada quraanjadaa yare midoooo sawir bani aadam leh uunoo soo ururay weeye oo la isu keenay bay laaleegaanayaan kuwii isweynayn jiray buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam ee adduunyadii isqaadqaadi jirae ku faani jiray adduun iyo awood ay leeyihiin laakiin kuwan dulli iyo qataratoona ma haysta ulaaika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun iyaga waa reero janno jannadanay leeyihin adduunyada lahaanshaheeda may dhici jirin wixii la leeyahy in lagu waaro labadan isma qabtaan adduunyada inuu qofku waxma yeesho kuna waaro waaba la jeceliyay labadan aad baynu dadka dabeecadda insaanku labadan way jeceshay bal waaba waxa uu tooshka ku doondoonayo qofkuu raadinayo waxabaynu odhan karnaaba waa halka uu ka soo galay eh, nebi aadam calayhi salaam halkuu ibliis markuu geedka ku abaabulayay hal adulluka calaa shajarati lkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusaabu geed haddii la cuno waxna la yeelanayo oo waxaad yeelanaysaa uu farabadanayo weligaana aanad ka tegaynin dee haabuile dabecadda labadan doonayse kolkaa waa dariiqadaasuu kaga faaidaystay oo leeyusu raaciyey haddaba halkan lagama helo labadanoo islaasimsan waxaad yeelato weliba lagu waaro halkan laguma hayo waa lagaa dhaxli uun waa lagaa dhaxliyo waa lagaala wareegi wuxuu doonayaba ha ahaado waxaad halka ku haysa laakiin halkaa ilahay wuxuui ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun qur-aanku ilaahay baa yaqaano dabeecadda basharka inay labadan u dhimanayaan inay labadan jecel inay labadani muhiim yihiin buu ogyahay markaasuu jannada ugu bishaareeyay wladiina kasabuu sayiaati jazaau sayiatin bimiliha kuwa iyagu xumaanta shaqeeyey sayiaadku waa xumaantii noocay doonayaan xumaan waxaa la ydhaha wixii diinta islaamka xumaan u aragto wixii rabbi iyo rasuul xumaan ku sheegaan baa xumaana noocuu doonaya ha ahaado macnaha iimaan xumo iyo akhlaaq xumo iyo aadaab darre ilaahay lagula dhaqmo ummadda lagula dhaqmo waajib la dayaco xaaraan la dhex galo isku wada dar xumaani waa xumaan xumaan dadka haddii la weydiiyo laydhaa xumaan ka warrama qaar badan baa xumaanta wanaag kugu sheegaya wanaaggana xumaan kugu sheegaya laakiin qiyaasta laga qaadanayo xumaan iyo samaan ama macruuf iyo munkar waata sharcigaa wey marka dadka xumaanta dhex kale sameeyey jazaau sayi'atin bimiliha xumaan abaalkeedu waa xumaanu marka halkaa waxaad ka arkaysaa weliba ilaahay fadligiisa weliba cadaalada ilaahay ziyaada muu xusin halkan sida halkaa hore xusna iyo ziyaada ay lahaayeen halkan looguma darayo waxba bimilihaba la raaciy jazaau sayiatin bimiliha waa intii in la dullina wuu daboolayaa ilaahay xaggiisana caasi ma leh wax ka celinaya marka dulligaasi ayaa tusaale uu kasii bixiyey siduu u daboolayo kaanamaa uqshiyat wujuuhuhum qiacan min alleyli mudliman kaanamaa uqshiyat wujuuhum wejigoodii baad moodaa in lagu daboolay qiacan min alleyli mudliman qaybo habeen madow ka mid a ah. bal adugu sawirkaa sawira habeenka aadka u gudcurkaa ah intoo la soo googooyo in dad wejigooda la saaro dee waa qofkii libdho qofka gobol habeena la saaray wuu libdhay marka muuqaalka iyo shabaha iyo tilmaantu qur-aanku bixinayaa waxa weeye dad ilaahay uu madoobeeyey oo nuurkii ka maqan yahay ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun iyagana halkaasay ku lowdheen kamana dhimanayaan kamana daldoorsanayaan ismana waxna iskama bedelayaan labada qolo qoloba halkaasay calfata wa naxshuruhum jamiican waxaad xustaa maalinkaanu soo ururin doono nebi maxamedow dadka uma naquulu liladiina ashrakuu kuwii shirkigii iyo gaalnimada sameeye baan ku odhan doonaa makaanakum bal halkan jooga ha dhaqaaqina halkaa jooga antum wa shurakaa'ukum idinka iyo kuwa caabudayseen halkaa jooga fa baynahum waanu kala saarnay caabidkii iyo macbuudkii ayaa la kala saaray wa qaala shurakaa'uhum kuwii la caabudayay baa waxay yidhaahdeen maa kuntum iyaana tacbuduun annagana maydaan caabudayn fakafaa billaahi ilaahay baa ku filan shahiidan markhaati baynanaa wa baynakum annaga iyo idinku waynu ishaysannaaye ilaahay baa inoo ka markhaatiya in kunnaa waxaanu ahayn can cibaadatikum la haafiliin cibaadadiinna waanu ka war hunaalika goobtaa ama halkaa tabluu waxay muujinaysaa kullu nafsin naf waliba maa aslafat wixii ay horumarisay bankay soo dhigayo way caddaysan waruduu ila allah ilaahay xaggiisaa loo celiyay mawlaahum lxaq mawlaahum gargaarahooda ahaa mawlaahum ilaahooda ahaa allihii alxaq ilaahaasaa la horgeeyay dadka wadalla canhum waxaa ka lumay maa kaanuu yaftaruun waxalla wixii ay abuuranayeena baatilka ahaa waa la waayo ilaahay xaq ahaa baa soo hadhay aayaadkan darisku ka koobanya waxaynu ku arkaynaa usuusha caqiidada ibaatinaya ilaahay macnaa arkaanulimaankii ayay aayaadka ku nuuxnuuxsanayaan oo ilaahay xaqiisii rubuubiyadiisii iyo uluhiyadiisii inuu yahay rabbiga caalamkan abuuray inuu yahay ilaaha la caabudayo ka addoomaha soo saaraya ka abaal marinaya aakhiro arrintaa aad baa nusuustii u tarkiisinaysa waxa labaada nasku aada ugu nuuxnuuxsanayaa rumaynta aakhiro rumaynta aakhiro iyo waxa dhexdhici doona halkaa waxa saddexaadoo aad ku arki doontaa dariska aynu maaragtay aada ugu arkaynaa alrasuul warisaala nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo risaaladiisa qur-aanka ilaahay uu kusoo dejiyey iyadana sida ilaahay u ibaatinayo ee u sugayo ee uga markhaati furayo xaggiisa tahay arrimahan oo dhan dadka deerifeeyey ee maaragtay duulimaadka ku ana jawaabo adag baa qur-aanka uu siinayaa waxaynugu jawaabi lahaynbaa ilaahay uu noo laqimayaa waxauu tilmaamayaa jahliga meesha yaallaa waxa uu yahay waxaad arki doontaa marka xaqiiqada lasoo bandhigo ayaa haddana sida looga beri noqonayo dadkani hadday raaci waayaan xaqan iyadana loo laqimaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo ciddii xaq ku daba taagan waaya waa qiyaamihii baa la taaganya waa yowma kol haddaad yowma aragto waa eray aada ugu soo noqnoqdo qur-aanka yoomkani waa maalmaha kale uu ka duwan yahay waa yooma dhalaysa macnaha madhalays waxaa lagu tilmaamayaa yoom ka dambeeyaan jirin yoomkan qofba waa wuxuu calfada un qofba wuxuu calfado maalintaasay ugu dhammaatay maalinka aanu soo ururinayna iyagoo dhan waxaanu ku odhanaynaa kuwii wax caabudayay ashrakuu makaanakum ilzamuu makaanakum halkaa jooga idinka iyo kuwa caabudaysa maxkamaddii ilaahay baa la taagan yahay kii sanam caabudayay iyo kii jin caabudayay iyo kii insi caabudayay iyo kii rabitaankiisa iyo xorriyadiisa caabudaya illa waxaba waa la wad caabudaay intoo dhammiba ilaahay hortiisa isa soo taageen waa la soo ururay waa la maxkamadaynaya wax badan baa dadku ishuwanaa oo la ysku duubnaa markay halkaa isugu yimaadaan dood baa la furayaa dabeedna ilaahay waxau ihi fazayalnaa baynahum marka hore waxaa la kala saarayaa dadka iimaanka leh iyo dadkaan iimaanka lahayn kuwii iimaanka bilaa iimaanka ahaa iyo wixii ay caabudayeenba haddana la kala saaraya ila ka ilahay yihi wamtaazu lyawma ayuha almujrimuun waa ka dhexbaxa mujrimiinta iyo muminiinta haddana mujrimkii iyo kii uu caabudaya baa la baynahum tasiilku waa tamyiiz waa la kala soocay halkaasi baa la dhigay wixii la caabudayay halkanna wixii caabudayay shurakadiibaa hadlay shurakadu sida ka muuqanaysa aayaadka waa wixii la caabudaya maaragtay lahayn aan mukalafka ahayn maalan eh, axjaartii iyo dhagaxaantii iyo asnaamtii iyo wixii la caabudaya ee jaamidaadka ahaa ile qofka bani aadamka sidiisaba marka uu bilaa-iimaan yahay wuu foolxun yahay wuu garaad liitaa iyadoo laga yaabo inuu xagga caqliyadiisa adduunyada wax fara badan oo la yaab leh oo horumara keenayo ayaa haddana marka la eego waxa uu caabudayo iyo heerka uu taagan yahay caqli la-aanta qur-aanku uu caddeeyu ka markhaati kacay baad rumaysanaysa marka iyagu dee maadaamaay ahaayeen wixii la caabudaya wax fara badan oo aan wax ogeyni kol hadday jireen kuwiibaa isbaraxaya kolkaasay yidhahdeen ma way dafirayaan de macnaha ma dafirayaane waa mabay marka horeba wuxuu ahaa makhluuq jaamid oo la dulbaxay uun wa qaala shurakaa'uhum maa kuntum iyaana tacbuduun annagana maydaan caabudayn ilaahay baa noogu filan markhaati idinkii annaga way sababeeyeen haddaba sidaanay u caabudayn in kunnaa can cibaadatikum laaafiliin annagu cibaadadiinna waanu ka warlahay maanaan raalli ka ahayn macnaha jaamidaadkan maanta la caabudayo ama lagu meeraysanayo ama loo khushuucayo haddii la waraysan lahaa ee hadli lahaayeen dee way diidi lahaayeen cidda xaqa ilaahay siinaysa way diidi lahaayeen marka in kunna can cibaadatikum la qaafiliin kolkaa kol haddaanay jin iyo insi ahayn wax la wax ah, maalinkaa loo qabsanayaa ma jiro <clears throat> aayadda alla wuxuu tilmaamay marka hore gaaladu hadda firaan oo hay yidhaahdaan wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin gaala maanaan ahayn laakiin haddana kolka xaqiiqa loo dhaadhaco marxaladaha dambe hunaalika tablu kullu nafsin maa aslafat tablu yowma tubla saraair oo kale wey tubda saraair waxalla wixii qarsoonaaba lasoo bandhigaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin buu qoslayoo oh, asxaabtu haddii ay yidhaha nebi allow maxaad ku qosashay waxaan ku qoslay buuhi mid gaaloo ilaahay la murmay oo markii malaaigtii markhaati kaceen ee ay markhaati kaceen rusushi ay muminiintii markhaati noqdeen ee dhulkii uu markhaati noqday xallo wixii markhaaticamalkiisii kitaabkii lasoo dhigay ayaa wuxuu ihi ma aqbalaya markhaati ah naftayda ahayn had iyo jeer dafiraadiisu ilan aad bay u adag tahay qofka aan iimaanka lahayn kolkaasaa ilaahay qirim uu ka siiyey sida qur-aanku meelo badan uu ku xusaya afka laga xidhay arkaantiiba hadlay markaa xubnihiisii adimadii iyo gacmihii wixii ay samaynayeen oo dhan bay ka sii daayeen markaasaa wuxuu leeyahy fasuxqan can kunna kuntu unaadil dee allaha halaaga haddaba ilaan idinkun baan idin difaacaya afkii iyo intii watay kol haddii halkaa ainagu markhaati kacdeen allaha idin halaago allah marka hunaalika tablu kullu nafsin maa aslafat markaasay naf waliba muujinaysaa wixii ilaahay wixii horumarisay xumaan ahaa markaasay qiranaysa maa aslafat wixii camal horumarisay weeye yunabbau linsaanu yowmaydin bima qadama waakhar wanukhriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura iqra' kitaabak kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba taadunbaaba kugu filana kan ah waruduu ila allahi mawlaahum lxaq suurat lancaam alaa lahu lxukmu wahuwa asracu lxaasibiin halkana ilaahay waxau uhi wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun qul waxaa tidhaa nebi maxamedow man yarsuqukum min asamaai waalardi oo yaa xagga kore idinka arsaaqa ilaahay baa rabbinimadiisii daliilla cadcad buu dhigaya laga ahrinayo xaashiyaha caalamkanaynu ku noollaha cid kaleba aanay sheegan karinba qul waxaad tidhaahdaa xujadii baa lagu laqimayaa iimaanlaha mulxidka ama mushriga aad kula doodi lahayd nebi maxamedow iyo qofkii mu'minahoobe eh waxaad tidhaahdaa man yarsuqukum min alsamaa'i waalard yaa idinka raashima xagga kore iyo dhulka aman yamliku samca waalabsaar yaa idiin haya maqalka iyo aragga waman yukhriju alxaya min almayt yaa ka soo saara ka nool ku dhintay kasoo siiba wayukhriju lmayita kan dhintayna ka soo saara min alxayi ku dhintay ee ku nool waman yudabbiru lmr arrinka caalamka yaa qorsheeya ee habeeya ee kala wada fasayaquuluuna allah waxay odhanayaan ilaahay faqul waxaa tidhaha falaa tattaquun dee maxaa haddaa uga cabsan weydeene u caabudi weydeen keligii fadaalikum ilaahiinna awooddaa allaahu weeye waa kii cibaado xaq u yeeshay rabbukum waa ka idin barbaariyey alxaqu waa ilaaha keliyaha jira famaadaa bacda alxaq ilaaha xaqa ah maxaa ka dambeeya ama kama dambeeya ila dalaal wax hallou ahoon jirin mooyaane wax kaloo ka dambeeya oo laga dhigaa ma jiro fa annaa tusrafuun oo haddaa kayfa tusrafuuna can ilxaq sidee haddaa xaqa laydiin weydaarinaya maxaa waxu garawsan weydeen kadaalika sidanoo kalunbay xaqad ugu rumowday kelimatu rabbika ilaahaaga kelmadiisii cadaabku cala aladiina fasaquu kuwii alle ka fogaaday kelmadaasaa ku rumowday annahum laa yuuminuun baa ku rumowday inay bilaa yihiin ayaa hore u qoran erayga qul waa talqiino ah. waa xujadii la cadaynaya iyo xaqii liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina kii halaagsamaya wuu halaagsamaya kii hanuunayaa wuu hanuunayaa laakiin dadka marka hore waxaa lala doonayaa inay hanuunaan siaynu horeba usoo xusnay haddii uu qofku hanuuni waayona xujadaa lagu ogayaa lianlaa yakuuna lilnaasi cala allahi xujatun bacda rusul rususha dabadeed si aan ilaahay marmarsiyaba dadkuu helin oo maxaa waxaana loogu sheegi waayaanee u imaan labada arrimood bay wada socdaan awalan inuu ilaahay addoomaha badbaadiyaa buu doonayaa ka badbaadadaa diidana in xujada ay ku cadaato marka rububiyadiisii iyo uluuhiyada labadaasa isdhex socda waa qaybaha tawxiidka inuu ilaahay yahay rabbiga caalamkan qotomiyey isagoo abuuraya cirkiisi iyo dhulkiisi iyo makhluuqaadku say u dhan yihiin uluuhiyaduna waxa weeyaan dee cibaadada xaqiisa la siiyo haddaba oo aanay kala hari karaynin aan la odhan karayn ilaahay ow rabbi baa tahay cibaadadana cid kalaa leh labadaasi ma kala baxayaana labadaasaa wada socda had iyo jeer marka dadka la waaninayana labadaasaa lagu waaninayaa rububiyadiisana waa la ahriyaya ilaahay saa nasku ina barayo uloohiyadiisiiyo xaqa ilaahay u leeyo cibaadada ana waa la ahriyaya labadaasaa tawxiidka laysla ahriyaya sida had iyo jeer kutubu tawxiidba macruufka ku ah ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo rubuubiyadiisa iyo intoo dhanba waa uu wada xusayaa fanigu marka sideedaba aad doonayso nasku siduu barayo inaad cid ka dood hesho kaga adkaata miiska wadahadaladii xujada musalamaadkaad ka bilaabaysa waxyaabaha uu qofkani aanu inkiriba karayninba marka kuwaa la isla waafaqo kadibna wixii kale la midka ahaa ama baabul awlaa kaba sii horeeyaa la hordhigayaa la hordhigayaa ninkii namruud la odhan jiray malcuunka ahaa markii uu nebi ibraahim la dooday calayhi salaam kolkii hore arrin macquulahunbuu kala doodayo towxiidka ilaahay iyo abuurkiisa iyo awoodihiisa haddii uu yidhi ana uxyi wa umiid qudhigaygaa waxna dila waxna nooleeya haddii uu yidhina dee ilaahay rabbinimadiisuu markiiba soo dhigay qoraxda iyo soo bixideeda iyo halkaasay ka baxdaa bal kala wareeji in allaha yatii bishamsi min almashriq fati biha min almaqrib fabuhita aladii kafar xaggaasaanu ku ogno qoraxda ilaahay uu ka keenaaye bal adigu yaro kala wareeji buuhi xaggan ka keen dam u wareeray marka nimankan iyagaa ilaahay wuxuu su-aalay waxaad tidhaahdaa yaa idinka arsaaqa samada iyo dhulka arisq ma aha oo keliya madarka iyo nabaadka haa labadaas way usii waadixsan yihiinoo way usii muuqmuuqdaan arsaaqada cirka in madarku uu awlowyuhu u horeeyo arsaaqada dhulkana sidaynu xalayta soo marayni dad iyo dunyaba wixii ay calfadaanee biyaha ku soo baxa inay iyaguna waa waadixoo qur-aanku aad buu taa u tusaaleeyaa laakiin eh, wax fara badan baa aynu ka cunaynaa dhulka guudkiisa iyo baatinkiisa iyo biyaha dushooda iyo biyaha hoostooda iyo hawada intaba intaba arsaaqadeennu way ku jirtaa qoraxdiibaa calafkii laga cunaya oo dayixiibaa laga cunaya oo dhirtiibaa laga cunaya oo dhulkiibaa laga cunaya oo waxaan berigii hore calaf loo haysaninba imika calafah dee shidaalkaa maanta tamartaa ugu badan caalamka khayraadka iyo lacagta ugu faraha badanna laga helo de iyaduna arsaaqadan ilaahay inoogu manno sheeganayo ee dhulka ayay ku jirtaa oo macdantu ay ku jirtaa oo waxa badda gunteeda lagala soo baxaya ku jiraa marka ha u qaadani waxaan inuu yahay wax koobane shay kasta oo insaanka daaqa iyo tamar u ah oo dhinacyo kala duwan u isticmaalo anfac uu ka soo galo waxa weeye arsaaqadda ilaahay uu ka siiyey min asamaai waalard xataa arsaaqadda qaarkood baa laga helaa cafanka iyo meelaha dadku oo lagaba yaabo in kudaafad loo arko oo dawooyin iyo waxyaabo lamid ah ay uga soo baxan marka sida ilaahay addoommaha u risaaqa wuu badan yahi markastoo cilmigooda iyo aqoontooda iyo fadxiga ilaahay uu siinaya ay sii korodhana arsaaqada ilaahay uu ka arsaaqaya samada iyo dhulka way sii badanaysaa waa taa laga warramaya laleeya beridho waxa laga maarmi doonaa shidaalka oo waxa lagu maarmi doonaa tamarta laga helaya qoraxda marka wax badanoo aynaan arsaaqadu arkayninba arsaaqada mid muuqata iyo mid qarsoonba ilaahay waxa weeye yarsuqukum min asamaai walard samciga iyo absaartu xusay alsamcu walabsaar alabsaar waa jamcu basar nasku ma xusin dhegta iyo iyo caynta aludun walcayn laakiin wuxuu xusay alsamcu walbasar ila alabsaar waa jamcu basar macnaheeda waxa weeye quwat samci waa quwat lbasar waa awooda aragga iyo awooda maqalka cajaa'ibkooday leeyihin waa laba shay oo munfasilka ah oo ka soocan isha iyo dhegta oo cajaa'ibtooda cidda mutakhasiska ku ah dhakhtarka dhegaha maqalka ku taqabsay iyo dhakhtarka aragga ku taqabsay ayaa haddii ay ka markhaati furayaan nasku shayganuu indheheenna u jeedinaya kuwaasa cajaa'ibta aad iyo aad u sii arkaya waa awooddii maqalka oo ilaahay wadaaco dhigay dhegtaba aan ku oolina qofka maskaxdiisiiyo gudihiisa ku jirta iyo awooddii e, aragga oo ishaa ilaahay uu qofkii u dhigay oo haddii labadaba uu qofka ka qaado iyadoo indhihiisu ay wac yihiin oo ay cad yihiin dhegtiisuna samaacadiisaasi ay u weyn tahay ayuu labadaba ka qaadi karaa qofka isagoo indhawaaweyn oo waaweyn ayay labadaba masaxmi karaa kam wa kam imise qof ayaa la odhanayaa makana indhalooo dhagala soo kuwan dhegtiina sideediiyo indhihiina sidoodiiya subxaan allah waa wadaad iyo aad u cajaa'ib badan oo xataa iska daa sida lagu gartaabaa qofka ku adag haddii iminka maqalkii uu ka tago inuu qofkani bilaa maqal yahay iyo in kale ayaa moogtahay aad iyo aad u adkaanaysa sida loo garto oo <clears throat> dee insaankii un loo ictimaadi karaya heerka ay gaadhsiisan tahay wax badan isaga ka jawaabo aman yamliku asamca waalabsaar waxa garanaya qofka waaya ayaa garanaya subxaan allah qur-aanku in fara badan buu ayuu cabiraa yukhriju lxaya min almayiti wa lmayita min alxay kolba kamintu ku jirtaabaa laga soo dhexbaxaya kolka hore xayibaa soo baxayoo meyd buu ka soo baxay sida kale u dhig meyd baa soo baxo wuxuu kasoo baxay mid noola noola ah ayuu ka soo baxay way badan yihin meydkana mustalaxa luqal alcarabiya marar badan baa loo yaqaano un shayga saakinka ah xayiguna mutaxariga marka aad sidaa u eegto xayigan ka soo baxaya maydka matalan baydadii iyo buwaydadii annawa walxaba annawa walxaba baashan la yidhaahdo laftan timirta iyo xabadan firida ah ee lagu ridayo dhulka lagu ridayo dee waa mayd waxa ilaahay uu ka soo saarayaa geedkaasuu ka soo saaraya iyo aalahaa baxaya ee xubuubka laga cunayo mayd noole ka soo baxay weeye albayda walbuwayda insaankii marka ilaahay u abuurayo wuxuu ka soo saarayaa buwaydadan hooyadii ugxantan ay leedahay noolihii kalena baydadanuu ilaahay ka soo saaraya waa shay aan mutaxarig ahayne isheenna marka loo eego saakina oo aan dhaqdhaqaaqayn markaas isha caadigaa lagu eego ma dhaqdhaqaaqayo mayd dabeedna ilaahay wuxuu ka soo saarayaa xayawaanka xayigaee nool insaanka nool ee cajaa'ibka leh iyada oo weliba markaa uu buwaydada yahay ugxantaa yahay malaamixiisii iyo hidasidayaashiisii iyo sifaadkiisii iyo wuxoo dhammi ay ku kamiinsan yihiin oon waxba u kala hadhsanayn wixiisii oo dhan buu iska xambaarsan yahay sida cilmiga xadiidka uu ka markhaati kacayo cajaa'ibtiisii insaankani wuu iska wataa waana ugxantaa yar ee hooyada kasoo boodays wa yukhriju lmayita min alxay waxaa kuu dheer noloshaasi waxayd noloshii maadiga ahaydee tii macnawiga ahaydna waa kadaalik mid meyitahoo gaalu mid noolaa kasoo saaraya islaama mid xayihoo nool oo iimaanlana mid meydaa kasoo baxaya oo gaala ila waa qolfoofe sidiisa kale ha u xoog weynaado ha u caddaado qofkaan iimaan lahayni ruuxdii jidhka noolaynaysa way ku jirtaa laakiin ruuxda ruuxdii sii noolaynaysoo iimaanabaa ka maqan marka xaqiiqatan waa waa xoog weyn yahay oo wuu cad yahay waa si qolfoof kaanahum khushubun musanada buu qur-aanku baraya inuu yaa qori la tiiriye weligiibaa iska weynaaday marka waa macnayaasha lagu fasiri karo fa allah waxay ku odhanayaan ilaahay marka nimanka carabtu dee diintii nebi ibraahim bay sii haysteenoo la marmarooriyey oo shirkiyaad iyo gaalnimo badan lagu daray wax badan baa ay markaa asalkii hayeen may diidana inuu ilaahay yahay cirka iyo dhulka ka abuuray ee wax maamulaya ee awoodda gacanta ku haya muu diidanayn may diidanayn may gaadhsiisnayn heerka shuuciyadda iyo mulxidiintu ay gaadheen oo ana taabsiiya ilaahayyo ma jiro iyo dabeecadda heerkaa may ahayn laakiin wuxuunay diidanaayeen ilaahay rubuubiyadiisa cafwan uluuhiyadiisa inuu xaqa cibaadada isagu gaaru leeya bay diidanaayeen markaa waxay odhanayeen dee allah baabay leeyiin isagaa cirka dhulka abuurana arsaaqayo tadbiirta dhulka wada oo wax walba maamulaya waman yudabiru lamra macnaa isagaa wax walba qorshaynaya waase lagu lifaaqan yahay bay ku leeyihin keligiisa ma ahee bagwaanka yagan ama allaata walcusa kanaa dee wehelinaya jinkanaa wehelinaya lifaaq baa meesha jira unbay odhanaya dee kuwaasaa ilaahay toos looguma tegi kare loo sii yaro maraya wuxuunbay sheegi jireen taana waa laga tuuray afalaa tattaquun waaya marka eeg isnaadka istaba socda fadaalikum allah rabbukum alxaq waa ilaah waa rabbigiin waa xaqiin tawxiidkii o dhan baaba ku urursanba rubuubiyadii buu leeyahy oo sifaadkiisii buu leeyahy oo wuxuu leeyahay cibaadadii buu leeyahay famaadaa bacda alxaqi ila dalaal maa bacda alxaqi ila dalaal ilaaha xaqa hallow mooye wax kale kama dambeeyo ilaahnimo loo sheega meesha waxaa ka dhacay haddaba balaayaa u horumartay nimankan kadalika xaqat kalimatu rabbika cala aladiina fasaquu kuwa faasiqiinta ah kelmad baa xaq ku noqotoo ku rumowdoo ah wahiya annahum laa yuuminuun inaanay rumaynayn baa hore u sabaqday ilaahayna kumuu qasbina wuu sii ogaa inaanay bilaa taasuu sii qorayoo tii lasii qoruunbay waafaqeen qul waxaa tidhaa hal min shurakaa'ikum ka mid iyo ilaahyaashiina man yabda'u lkhalqa mid khalqiga bilaabaya abuurka uma yuciidu soo celinaya oo waxna bilaaba marka hore abuurkooda marka dambena aakhiro wax soo noolaynaya qul waxaa tidhaa allaahu yabda'u lkhalqa ilaahaybaa abuurka bilaabaya uma yuciiduhu soo celinaya fa annaa tu'fakuun sidee la idin weydaarinaya xaq waa tusrafuun oo kale qul waxaa tidha hal min shurakaa'ikum miyuu ka mid yahay ilaahyaashiinna man yahdi ila alxaqi mid dadka xaqa ku haga qul waxaa tidhaahdaa uga jawaaba wax la eegta maahee allaahu yahdi lilxaq ilaahay baa khalqiga xaqa ku haga afaman yahdii ila alxaqi ma ilaahaa dadka xaqa ku hagaya ayaa axaqu ku habboon an yutabaca in la raaco aman mise mid la caabudayoo laa yahiddii aan ku hagaynin cidnaba xaqa ilaa an yuhdaa in isaga la faruurxidho la hanuuniyo mooyaane famaa lakum kayfa taxkumuun maxaa idinku dhacay see wax xukumaysa xukunkiinna waa sida baatilsanaa wamaa yatabicu akaruhum intooda badani ma raacaysa ilaa dannan male mooyaane waa ismoodsiis iyo awhaam ina danna laa yugnii maluhuna waxba ma barbar dhici karo min alxaqi shay xaqa waxba kama taro ma ag iman karo ina allaha caliimun bimaa yafcaluun waxay samaynayaan ilaahay baa ogsoon wuu ka abaalmarinaya subxaana wa tacaala bareeg erayga qul intee oo jeerbu soo noqonaya laba arrimood baa marka aayad halkan ay xustay labadaa arrimood oo midi waa rumaynta aakhiro saa daraaddeed baa ilaahay waxauu isku xidhayaa inuu inuu abuurka uu adduunyadan abuuray iyo abuurka aakhiro macnaha ka rumaysan inuu ilaahay abuuray imika insaanka aakhirana inuu ilaahay soo celinaya waa inuu rumeeya waa mid ilaahnimadiisa xaqa ah ayay daliilu tahay abuurkan imika makhluuqa u abuuraya laga markhaati furay iyo kuu soo celinaya labadaba talow miyaa lagu hayaa waxa kale la caabuday mid imika wax abuura oo abuurka bilaaba yabda'u alkhalqa uma yuciid ama wax soo celin karaba xataa kii ilaahay u abuuray mid soo celinaya miyaa la mid bilaabana lama hayo mid soo celinayana lama hayo hal min shurakaa'ikum man yabda'u lkhalqa uma yuciidu waa su'aal waxa la caabuday miyaa lagu hayaa mid wax bilaabo wax abuura lama hayo ilaa yowmina haadaa oo la tilmaamay dhan walba in loo quusay ilaan la in la in abuurka ilaahay lagu farageliyo loogu yimaado waa midh laga hadhay weeye waa sawtii ciise waxaa buuri jiray maxaa dee la socday biidn ilaahi baa mid walba la socotay ilaahay baa abuuray laakiin isagaa sabab noqday sabab buu noqdaa wuxuunbuu dhaqdhaqaajiye ilaahay baa abuuray biidn illaahi buu isba isku baraxayaa wa uxyi lmowta kuwa dhintay baan soo noolayn biidn illaah waa awooda leh mucjise uta waaya arrin kale iyaduna baahi loo qabaa sida nafta loogu baahan yahay nolosha loogu baahan yahay baa waxa loogu baahan yahay hanuunka cidda insaanka nicmada ugu weyn u haysaana waa cidda hanuun u haysa insaanku hadduu waayo hanuunna waa hallow aan la tirsan karaynin oo iyo xoolo wuxuu yahay dee qur-aanku tilmaamay xoolaha inuu kasii liito waa nicmada u weyn ee ilaahay ugu manno sheegtay addoommaha hanuunku bal waayo hanuunka yaa ku deeqatolow qofka haddii laydha war hebelo miyaad halaabaysaa mise waad hanuunaysa noocuu doonayaba haadeeme waa hanuunayaanaya miyaad halowsantay mise waad hanuunsantay maya waan hanuunsana cid hallow qiranaysaa ma jirto waa sia jahligoo kale oo waa cawro aan cidiqiranin haddaba hanuunka lama sheego un hanuun yaa laga helaa oo baahi weyn loo qabo ilaahay baa laga helaa subxana wa tacaala dee ma ilaaha isagu wax hanuuniya ayaa mudan in la raaca mise ku isagii la hanuuninayo oo halku ku noolaanaya la dhigayo oo wixii waxyeelaya laga ilaalinayo waa garnaqsi cajiiba oo ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha uu la qimayo halkaa waxaad ka arkaysa qur-aankan kariimkaahay yukhaatib alcuquul caqliga fidradii abuurka caadiga ah ku sugan ee aan inxiraafin ee aan leexanin een badheedhaynin een canaatamayn si caadiya markuu ula hadlo yastaslim waa yaqtanic wuu isdhiibayaa oo wuu qanacayaa lidaalik baa qur-aanka ilaahay uu nabiga ku yidhi ku ahri dadka gaalada wain axadun min almushrikiina stajaarag faajirhu xataa yasmaca kalaam allah hadalka ilaahay ha dhagaysta caqli lahayne bal xoriyatu tafkiir si ay u helaanoo ay u dhagaystaan waxiga bal fahamsiiyo dhadhansii lidaalik bay u habboontahay dadka muslimiinta ah walay joogaanba qofka aad dareentay inuu ka qatan yahay qur-aanka muslin iyo gaal mid kastaba ha ahaadee inaad macnihiisa dhadhansiiso ilaan isaga inagii akhriyayna ka dharagsanayn oo aan eh, mar walaad akhridood ku celisaba jawhar dheeraadabaa kaaga soo baxaysa marka cidaad aragta inuu qur-aanka ka qatan yahay mastarka hanuunku waa qur-aankaee baldhadhansii oo ugu celceli oo ka dhaadhici oo waxa uu qur-aanku sheegayo u gudbi markaasaa dabeedna ilahay wuxuu hi hal min shurakaa'ikum man yahdii ila alxaq mid xaqa ku hanuuniya ma ka mid yahay kuwa la caabudo dee miyaa odhanaya haa maya allaahu yahdi lilxaq ilaahay baa xaqa ku hanuuniya <coughs> afaman yahdii ila alxaq axaqu an yutabac ma waxaa haboon ilaaha xaqa ku hanuuninayaa ku haboon in la raaco ama laa yahidii laa yuhda mise mid aan waxba hanuuninayn in la hanuuniyo mooyaane dee sida loo hanuuninayaa tolow dee wixii danu abaaba loo tilmaamayaa isagiibaaba la difaacaya isagiibaaba la ilaalinaya isagiibaaba kii caabudaya u baahan waa ka ilahay yidhi dacufa aalibu wlmaluub maa qadarullaha xaqa qadrih dacufa aalibu wlmaluub way isku barbardhaceen caabidkii iyo macbuudkii isma itaan dhaamaan ah, an yutaa man laa yahdii iyo yahidii labaduba laba qiro sabciya laakiin yahidii baa inoo dhigan bikasrihaa dhowr qiraa ku jira famaa lakum kayfa taxkumuun xukunka kaafirku xumo ah waxaaxukumaxaa idinku dhaceysa waxugu xukumaysa arrintii waxay ku soo ururtay in ma jiro wamaa yatabicu akaruhum ilaa dannan ina danna laa yuqni min alxaqi shaya ismootiis arrima caqiidada waa laga ilaaliyaa daniga iyo ismootiiska xataa daliilka sida culimada islaamku ay isla waafaqsan yihiin shaygu hadduu caqiida daliilka loo cuskadaa waa daliil yaqiin faa'iidaynaya waa daliil sugan oo saxiixa oo maaragtay aan dani faaideynaya yaqiin faaideynaya marka adan waa waxyiga shaydaanku uu u waxyoonayo ehelkiisa yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum shaydaanu ilaa quruuran yididilooyin buu ku akhriyayaa adigu waad iska janoobaysa adiga kanaa ku shafaco qaadaya adigu hebel baad ka wanaagsantahay adigu saad adduunyada u fiicantayd aakhirana u fiicantahay waxaasoo la isugu geeyo la geeyey ayaa malahaa noqday in allaha caliimun bima yafcaluun wamaa kaana hada lqur'aan qur-aankan ma suuroobaysaba ilaahay uui an yuftaraa min duuni illaah inta alla ka sokaysa in la abuurto in qur-aankan kale la abuurto ama isaga laftiisaba la samaystay suuragal maaha walaakin huwa qur-aanku ama kaana wuxuu ahaaday qur-aanku kaanaba ku jirta walaakin kaana wuxuu aday qur-aanku tasdiiqa aladii kiibuu u rumaynayaa bayna yadayhi kutubtii ka horaysay buu u rumaynayaa wa tafsiila alkitaab ay ilkutub kutubtii horena wuu iftiiminaya wuu sharxaya laa rayba fiihi shaki kuma sugna min rabbi alcaalamiina buu ka yimi am yaquuluuna iftaraahu ma waxay idhaahdeen maxamed baa qur-aanka abuurtay masaasay ku idhaahdeen qul waxaa tidhaa faatuu keena bisuuratin mili bisuuratin milih suurad qur-aanka oo kale ah wadcuu waxaa u yeedhataan man istatactum cid la ciddaa heli kartaan oo min duuni illaahi aan alla ahayn in kuntum saadiqiina haddaa run sheegaysaan bal kadabuu waxay beeniyeen bal ka kaalay lama iman karaan qur-aanka soo dhaafoo kadabuu waxay beeniyeen bimaa qur-aankii lam yuxiituu bicilmih aqoontiisa aanay koobinba oonay u dhaadhicinba walamaa yatihim aanu u imanin tawiilu wuxuu qur-aanku ka waramayaana iyadooaanu u imanin bay beeniyeen kadalika kadaba aladiina min qablihim kuwii ka horreeyna saasunbay u beeniyeen fandur ee kayfa kaana caaqibatu aalimiin dulmifalayaasha cidhibtoodii siday noqotiyo halkuu ilaahay mariye kuwana halkaasuu marin wa minhum man yuminu bihi ummadii qur-aanka loo soo dejiyey waxaa ka mida man yuminu bihi mid qur-aanka rumaynaya wa man laa yuuminu bih midaan rumaynaynoo diidayna waa ka mid wa rabbuka aclamu bilmufsidiin dadka dhulbi'iska ah ee diinbi'iskee ka hor imanaya qur-aanka rabbigaabaa ogsoon ilaahay iskagama jiraan labadaas way u kala baxsanyina idinaya iskaga kiindarmin saasaa subxaana wa tacaala waxaynu gallay alwaxyu warisaala ile arkaantii iimaankaynu ku dhex jirnaa iyo isbaatinta ilaahay uu ku samaynaya iyo iftiiminta iyo sharaxu qur-aanku ka bixinaya ilaahay rumayntiisa iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo kutubtiisa rusushii iyo kutubtii baynu maraynaa iyo qiyaamadii markaasaa ilaahay kitaabkan uu ka hadloo waxau yidhi kitaabkan wax badan baa laga sheegay laakiin kitaabkan maa kaana hada alqur'aan an yuftara min duun illah suuroobi mayso maa yajuus walaa yanbaqii suurtagal maaha inta ilaahay ka sokaysa in qur-aankan uu nebigu sameeyey ama malagu keenay ama cid kale laga soo qaatay suuragal maaha qur-aanku muxuu yahay wuxuu yahay tasdiiq aladii bayna yadayhi kutubtii hore u rumaynaya lama kala farin karo lama odhan karo wuu beeninaya laakiin wuu rumaynaya tafsiilna w tafsiil alkitaab ashaa jinsiyaa tafsiil alkutub alsamaawiyati saabiqa kutubtii hore wuu rumeeyey kutubtii hore wuu sharxay dheeraad buu ka leeyahay asalkii kutubtu isku mid baha ila ilaahay xaggiisay ka wada yimaadeene waa tafsiil buu u yahay tafsiil shaki kuma sugna kitaabkan ilaahay xaggiisu ka yimi intaasoo dhammiba waxa ay markhaati ka yihiin inuu kitaabkan ilaahay xaggiisa ka yimi oo la abuuranin waaya am yaquuluuna iftiraab haddaba hadday yidhaahdeen waa la abuurtay dhaabad baa ilaahay u hordhigay macnaha siduu qur-aanku mucjis u yahay ayaa aayaddu ay caddaysay qaybaha icjaaska qur-aanka mid ka mid ah ayaa caddaysay oo aynu ilaahay ugu taxadiyay dadka macnaha qur-aankiibuu dhaabad uga dhigay oo uu leeya waa kaasoo qur-aankii waa arkaysaana wuu idin hor yaallaaye bal ka qiyaas qaato oo suurad ka mida la midahun balkeena markii hore waxay ahayd waxaa ilaahay uhi qul low ijtamacat ilinsu waljin calaa an ya'tuu bimili hada alqur'aan laa yatuuna bimilih laa ya'tuuna bimilih walow kaana bacduhum libacdin dahiira hadday jiniyens isu tagaan siay qur-aankan oo kale u keenaan weligoodba haba iskaashadeena ma keeni karaan qur-aanka oo dhan buu ahaa haddana ilaahay wuu ka soo koobay markaasaa waxau ihi am yaquuluuna iftaraahu waa suuratu huud qul faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaat wadcuu man istatactu min duuni illahi in kuntum saadiqiin toban suuradoodun keena qur-aanka o dhan waa laga soo gaabiyo toban baa looga dhigay haddaa isagoo dhan uu idinku fara badan yahay bal toban lamida qur-aanku keena haddana waa laga soo gaabiyoo sidan suuraddan yuunus aynu ku hayno ilaahay wuxuu ihi fatuu bisuuratin mili suuratbaqarana min mili waxay ku dambaysay fain lam tafcaluu walan tafcaluu haddaad keeni kari weydeen ma keeni karaysaanaha ku daalin camru bnu caas buu habaan filayaa ayaa intii aanu islaamin wafdi ugu tegay kii nebinimada sheegtee musaylimatulkadaab la odhan jiro dee carabtii ay yaqaaniin buu ahaa markaasuu yidhi bal maxamed iga waran muxuu sheegaa dee qur-aan baa kusoo dego saas iyo saasoo waxbuuga sheega wuxu aniga laftayda igu soo dega gaalkii musaylimatulkadaab ee nebinimada sheegtay ayaa yidhi maxaa kugu soo dega buui dee waxiga maqashiin waxbaan kaa maqashiinayaa oo erayuu ku dhawaaqay kutubahooda mufasiriinta ay ku qoraan yaa wabaru yaa wabaru inamaa anta udunaani wasadru inamaa anta naqrun waxafru erayo noocaasoo kaleoo iska liito oo wabar waa xayawaan ka mida xayawaanada buuraha gala ayuu leeyahay wabarow wuxuu isku shabahaya qur-aankii xayawaanka sifaynaya oo kale ee kaneecada iyo duqsiga iyo tusaalaa u soo qaadanayo ayuu leeyahay waxaad adigu tahay dhega iyo sadri iyo laabunbaa tee caynkanaat markaasuu camr bnu caas baa u jawaabo wuxuuhi wallaahi intaan cid kaleba la gaadhin musalimo waxa adiga laftaadaa garanaya inuu been yahay intaanu anigaba isoo gaadhin adiga laftaada ayaa garanaya inuu been yahay marka adigu almuhim warkaasi halkaasu ku hadhay waa luqal carabiya buu kusoo degay haddana ilaahay dhaabad buu uga dhigay lama sheegin cid intay isu tagtay qur-aan samaysay oo aayado keentay <clears throat> waaya kuwa gaalada ee meelaha ka nacnacleeya ee manaa canjilaada iyo waxyiga inay wax ka sheegaan la taagan sida kii gaaladu ay dabada marsadeene malaa ingiriiskaa qarsaday oo maaragtay muslimka doonay inuu ku karbaasheen maxaa la odhan jiray salmaan rushdi miyuha dee ayado shaydaan waa maxay macnaheeda waxa weeyaan waa wuxuuna iska ahayduun cay unbay iska ahayd mooye waxbuu keenay lama odhan karo marka sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala u dhaabada uga dhigay waa mucjisnimadiisa ka markhaati kacaysa macnaa acjaza alkhalq jin iyo insiba ilaahay uu ku cagsigeliyay mar hadday la iman kari waayaan haadaa wuxuu tusiye inuu waxii ilaahay wuu eedeeyey markaasaa wuxuu uhi bal kadabuu bimaa lam yuxiituu bicilmi walamaa yatihim tawiilu waxyaabahay ku eedaysayen waxaa ka mid a waxay beeniyeen shay aanay cilmigiisaba koobinba waxay horta intaanay waxba ka sheegin intaanay diidin inay diraaseeyaan wuxuu ka hadlaya qur-aanku waxa uu sharxayo dabeecadiisa balaaqadiisa iyo fasaaxadiisa qayb mustaqbal iyo maadiba wuxuu ka waramay bal si ay u dhadhamiyaan inay cilmi u yeeshaanbe oo sideedaba waxaan bannaanayn in shayga la xukumo qabla tasawur adigoon garanin inaad xukunto xaq iyo baatil laa yuxkam cala shay biduuni tasawuri shaygiio aanad sawiranin inaad xukunto waa xaq iyo waa baatil horta waa inaad ogaataa marka walamaa bima lam yuxiituu bicilmi iyagoon cilmigiisa waxa halkaa ka cad markaa ana almar'a caduwun lima jahila canhu qofku wixii uu ka jaahiliya inuu cadow yahay cadaawadaasay kula dhaqmeen qur-aanku ay ku beeniyeen walamaa yaatihim ta'wiiluhu waxay beeniyeen macnaa bal kadabuu way beeniyeen walamaa ya'tihim ta'wiilu iyadoo tafsiirkiisii aanu imanin tawiilka waxaa lagu macnaya tawiil waaqiciya oo qur-aanku waxyaabo badanoo uu kasii markhaati kacay oo uu sii sheegay oo ifka inuu dhici doono uu sii sheegaybaa la arkayba waa tawiilkiisi marka wuxuu qur-aanku inuu dhici doono sii sheegay ayaa la arkay taasi waa tawiilkiisi tawiilkiisii may sugin tafsiirkiisiina may sugin kii la dhagaysan lahayo kii waaqici lahaa midnaba may dhagaysanina way beeniyeen waxaa kaloo lagu macneeyay walamaa yaatihim tawiiluhu hanjabaad loo dhigaya beeninta bal kadabuu bimaa lam yuxiituu bicilmi qur-aankiioo weli aanay cilmigiisii qaadaninba ayay beeniyeen koow walamaa yaatihim taawiiluhu qur-aanku waxa uu sheegayaa cadaabi weli uma iman nimankan weli umuu iman wixii beeninta aan kaga abaalin lahaa oo wuxuu qur-aanku sii sheegay cadaaba weli umuu iman way sugaya marka wuxuu ilahay isku lifaaqay beenintii ay beeniyeen iyo wixii laga abaalmarin lahaa labada macnaba way jiraan almuhim waa eedayn inay gar u leeyihiin nimankaas in la eedeeyo kadalika kadaba aladiina min qablihim fandur kayfa kaana caaqibatu aalimiin waxaa casharku ugu filan kuwii ka horreeyey ummadane beeniyey rusushoodii iyo siduu ilaahay u gala wa minhum man yuminu bihi wa minhum man laa yuminu bihi minhum yay u noqonaysa waa ummadda carabaa qura kuma koobna laakiin dadkii ammaanadan loo keenay way kala baxeen qaarna waa rumeeyeen qaarna way diideen labadaasunbaa dagaal ku jira labadaasaa siraacu ka dhexeeya iyo legda soo jireenkii adduunyadu labadaasu ahaa labadaasaa ummaddu ilaahay agtiisa u qaybsantay labadaasina ilaahay iskagama jiraan kuu u hiilinaya iyo ka cadowga u ah warabbuka aclamu bilmufsidiin warabbuka aclamu bilmufsidiin ilaahayna wuxuu ogyahay ka mufsidka ah mufsid waa kee waa ka qur-aanka diiday ee saluga ee qawaday ee nolosha uma qalmo ee wuxuu ku koobnaa carabbu ku koobnaa wakhtigiisii wuu dhacay wuxuu doonaya ha sheegto halkaa qur-aanka la maray waa mufsid waa halkaa aad ka aragtay qur-aan la-aani waa ifsaad dadka ilaahay markuu keenay nidaamkan samaawiga ah ayuu soo raaciyee sixi lahaa dalku ilaahay saxay oo dadku saxay oo waxa uu saxay diintoodiibuu tan saxiixa uga dhigay markaasaa wuxuu uhi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha dhulku wuu ii wanaagsan yahay haiga kharibina baa ilahay rusul buu usoo diro ku islaaxiyey kownkaa ay ku casuuman yihiine u diyaariyey intaan casuumadda jannada la gaarin inta lafteedayn ku casuumanna markaasaa islaaxiyo hagaajiyo amni buu ka dhigay oo wax walba markaasuu walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha warabuka aclamu bilmufsidiin ilaahay ka dalkiisa iyo dadkiisa ka fasaadinaya wuu oglaya waana diinlaawaha qofka diin wada ee waxigan samaawigaa wadaa ee risaaladan caalamiga caalamka la baadi doonaya wuxuu doonayaa asalaam alakhdar lilcaalam nabadgelyadii caalamkuu doonayaa cadaalad in lagu noolaado nabadgelyo amni ayuu doonayaa qofkan laakiin iimaan laawo haayo waa ifsaad sidaa ilaahayba uu ka marhaati kaca ilaahay wuu ogsoon waa hanjabaadaadu weyn wey ilaahaybaa ogsoon abaalmarintiisii la diyaariyay wallahu aclam